baabu jawaasi cardi lmar'ati nafsaha cala rajuli saalixin haadaakanu baabu jawaasi cardi lmar'a islaamtu inay u bandhigtaa inay bannaan tahay baabkii ka hadlayo weeye nafsaha nafsadeeda cala rajuli saalix nin wanaagsan baabkan wuxuu ka hadlaa gabadha nin wanaagsan oo diin iyo akhlaaq fiican ay ku malaynayso inay bannaan tahay inay tidhaahdo waa ku rabaa haddaad guursanayso inay tidhaahdo waa bannaan tahay oo gabdhihii saxaabadaa sidaas dhihi jireen saxaabaduna way ku ammaaneen baabu jawaasi cardi lmar'ati islaanta inay u bandhigta inay bannaantu baabkaanu ka hadlaan nafsaa nafsadeeda cala rajuli saalix nin wanaagsan macnaha guuray ugu bandhigaysaa qaala anasa wuxuu yidhi jaa-ad imraa islaana u timid ilaa rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam islaana rasuulka u timid sala allahu calay wasalam tacridu xaalay u bandhigayso calayhi nabiga nafsaa nafsadeeda waxay leedahay dad guursadaydo aniga waa ku doona nabigay ku tiri saas tacridu xaalay u bandhigaydo calayhi nabiga nafsaha nafsadeeda qaalad waxay tidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo alaka bi xaajatun dan ma iga leeda inaad i guursato ma danaynaysaa alaka ma kuu sugnaatay bi aniga ma igu kaa sugnaatay xaajatun dan macnaha inaad i guursato ma doonaysaa saasay ku tihi fa qaalat waxay tihi marka xadiidka markuu sheegay anas ibnu maalik gabar anas dhalaya marka alla yaabtay faqaalad waxay tihi bintu anas gabar anas uu dhalay maa aqala xaya aha alla maxaa xishood yaraysiiyey xishood yaran kay u leedahay dad gursay dad yaran gabaraa saas tihi faqaalad waxay tihi bintu anas gabadhii anas uu dhalay maa shay la yaab leh a aqala mid yar ka dhigay xayaa xishoodkeeda alla xishood yara waa saw-ataa alla xumaa ay tii waa saw-ataa saw-a asal cawradaa la haddana haddana waxaa le alficlu lqabiix a loola jeeda shayga xun alla xumaa ay tiri waa la yaab waasow ataa alla xumaa waasow ataa alla xumaa ay tiri qaala anas ay yidhi hiya gabadhaas nabiga nafteeda ubandhigtay khayrun minka adigay kaa qayr badanta adiga xumaay kaa joogta somaan ana waxaan kuu sheegayna adiga kaa qayr badneen raqiibad gabadhaasu waxay jeclaatay fi nebiy nabiga sala allahu alay slam nabiga inay nabinimadaas ka ag dhawaato oo diintaas ka oo wanaaggaas ka ag saasay doonaysa facaradad markaasay u bandhigtay calayhi nabiga nafsa nafsadeeda markaas ayay nabiga nafsadeeda u bandhigtay akhrajahu xadiidka albuhaari ayaa soo saaray xadiiska imaam bukhaari ayaa saxiixiisa ku soo saaray xadiidkuna wuxuu daliil u yahay gabadha nin wanaagsan inay dhigi karto haddaad guursaydoo diyaar ayaan ahay oo ay bannaan tahay wakadalika sidaasoo kale waxaa bannaan in waxa weeyaan ninku gabadha uu dhalay aabbuhu uu nin wanaagsan u bandhigu yidhaha gabadhayda heblahanku siin diyaar tahay waa sidii cumar ibnu khadaab uu sameeyey xabsa binti cumar markii oo zawjkeedii dhintay waxa weya cumaan ibnu cafaan inta u yimid uu yidhi cumaanow xabso waan kugu nikaaxin haddaad doonayso markaasuu ni sanada inaan guursado ma rabo markaasuu inta ka tego abubakar u tegey uu yidhi abubakar oo xabso waan kuu guurin haddaad rabto waa uu aamusay marka ninka la yidhahda abubakar sababtoo a ah waxbuu ogaa wuxuu ogaa nabigu inuu xabso rabo marka haddee fiiri nabigii sirtiisina inuu faafiyo ma rabo oo ma dhihin ii dadka u sheeg xabso inaan rabo inuu waxa weyn hadda gabaha nabigi damaciyo isagu u damareeyaan hadda suurtagalba ma ah marka war uu ku hadlaba lama arko shib iska yidhi abubakr khalaas nabigiyaa soo doonay markii nabigii guursada u sheegay uu yidhi sababtaan kaaga aamusa noocaasi ahe marka sidaasay iyaduna u banaan tahay ninku inuu waxa weeyaan gabadha u dhalay ama uu mas-uulka ka yahay walaashiis ah uu waxa weeyaan nin wanaagsan dhihi karo waan ku siinaya waa kugu nikaaxin haddaad guur diyaa u tahay wakadaalika hooyadu gabadha ay dhashay ama walaasheed inay nin wanaagsan tiraa waa ku siinaa ayaduna waa sharci oo waa saa'iq oo nabiga sala allahu calayhi wasalam ummu xabiiba waxay ku tiri gabadha walaasheeyo guurso nabiga usoo bandhigtay ummu xabiiba ah, gabadha walaasheeyo guurso saasay ku tiri salawatullahi wasalamu calayh marka hooyadu gabadhay dhashay ama gabadha walaasheeda inay nin u bandhigto tirahda gabadhan aan ku siiyo ama aabbuu gabadhu dhala yidhi aan ku siiyo nin waa arrin banaan oo sharci ah waa arrin banaan oo sharci ah wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed